بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan xalayto aada uga هذا hadallay سألذي ku saabsanayd ilaahay qadahiisa iyo qadarkiisa iyo waxyaalo badanoo ku saabsan war aan aada ugu dheeraanay ayaan meeshaas sheegnay waxyaalo fara badan oo runtii mudan in laga hadlana waa ka gaabsanay saa ay tahay abwaab waxaa jirta masalada ku saabsan oo inaan u tadaruqin oo calaaqa la leh mas'aladan ama farac ka ah ama mas'aladani kuba dhismaysaba macnaha marka bal intaynaan u gudbin darsiga qaybtiisa labaad oo isla masaladii ku saabsan waxaan jecelahaa bal inaan qaab su-aalaa usoo khulaasayno darsigii xalay wixii ku soo arooray waa su-aalo idinkaa ka jawaabaya ruuxii garanaya fartuu taagayaa kadibna waa ka jawaabay su-aasha koowaadi waxay leedahay udkur maraatiba alqadaa'i waalqadar waxaad sheegtaa qadaha iyo qadarka maraatibtiisa waa imisa kadibna sheeg aye shariifaye arbaca ahaa alcilmu ahaa martabada labaadna waa kitaabada aye eh? martabada saddexaadna waa mashiicada iyo doonitaanka ah ta afraadna waa abuurista iyo ahaysiinta ayib su-aasha ku xigta waxa weeye fii ayi hadihi almaraatib ikhtulifa fiiha maraatibtaas intee laysku khilaafay inteese laysku waafaqay haye cilmiga iyo iyo kitaabada waa laysku waafaqsanya mashiicada iyo khalqiga ayaa laysku khilaafay khilaaf horeo waxaa jira aynu nidhi isagu inqiraad baa ku dhacay oo isaga labadaa hore xataa ka doodahay kaasi waxaynu nidhi hadda muctabar yacni waxa weeye lama sheego taqriiban kaasi warkiisu ma jira laakiin labadan dambaa muranku iyo khilaafku u badan yahay ayib su-aasha saddexaadii waxa weeye udkur madaahib annaasi fii mas'alati afcaali alcibaad addoommada afcaashooda imise madhab baa loogu kala tegay sheeg haye haye saddex madhab ahaa ka koobaad madhabu alqadariya maxay leeyihiin addoonku isagaa u madax bannaan oo abuuraya soo ma ilaahay mashiicadiisa iyo doonidiisana iyo abuurkiisana waa ka madax bannaanyah yaa qaba ra'yigaas qadariyada okay madhabka labaad madhabka jibriyada maxay qabaan addoommada afcaashooda way ku qasban yihiin oo qadariyada cagsigooday qabaan afcaasha addoommaduna ilaahay baa toos u samaynaya waa afcaashii ilaah addoonka maxaa loogu tiiriyey hadday ficil ay ficil ilaahay tahay su-aashaa markii la weydiiyey maxay dhaheen afcaashu hadday addoonku samaynayo tii ilaahay tahay maxaa addoonka loogu tiiriyaa oo loogu nisbeeya waa min baabi almajaaz bay dheh soo ma ayib madhabka saddexaad madhab ahlusunna waljamaca oo wasat ah bayna madhab aljabriya wa madhab alqadariya oo muxuu yahay madhabka ahlusunna waljamaca addoonku wuxuu leeyahay iraado iyo mashiico iyo qudro uu ficilka isagu ku samaynayo soo ma isaga iyo ficilkuu samaynayana waa makhluuq ilaah meesha waxaynu nidhi waxaa faysal ahoo caddaynaya in la kala qaado ficilka iyo mafcuulka soo ma oo waxaa kala jira faacil iyo ficil iyo mafcuul faacilku waa sameeyaha ficilkuna waa samaynta mafcuulkuna waa la sameeyaha soo ma marka addoonku xagga ilaahay la sameeyo wey ee ficilkii ilaahay ma ah samayntii ilaahay ficil sifatiisa wey oo waa sifatu lkhalqi laakiin addoonku waa mafcuul oo waa makhluuq oo waa la sameeye ficilkiisuna waa la sameeye saasay macnaha u kala baxayaan faacilkiina ma aha ficilkiisiina ma aha laakiin muxuu noqonayaa mafcuulkiisii ama makhluuqiisuu noqonaya intaa fahamkeedu wax weyn baa ku xidhan waana madhabka aynu nidhi alimaam baqawi yaa ijmac ahlusunna soo guuriyey inay saa u kala qaadayaan macnaha ayib المسألة اللي اللواد وحويان السؤال شكل أفراد بانو من الانتهي ما المقصود بكسب الأشعري أها محال لو لتش إذا كسب الأشعري هاي عزمان أدونكو أه waad soo dhawaysay laakiin si fiican ruuxa adee raba aha ah, saas taqriiban waa isku dhawi labada laakiin kanaa kasii sariixsan macnaha waxa weeyaan qudrada karitaanka iyo iraadada iyo ikhtiyaarka addoonka way u sugayaan laakiin maxay ka anfinayaan wixii ka dhalan lahaa taas oo musababkii ah oo ficilkii ah bay ilaahay u tiirinayaan oo addoonka ka afminayaan waxay sugayaan marka iraado iyo qudro iyo ikhtiyaar haddana aan saamayn ku lahayn ficilka soo saas maynaa usoo sheegin ah, aan saamayn ku lahayn keliya uun ficilka iyo qudrada iyo iraadada addoonku way un isku lamaansameen oo meel unbay wada dhaceenoo ilaahay unbaa uun caadadiisa saa ku dureeriyey mooye laakiin wax sabab iyo musabab isu ahoo kala dhashay ama saamayn iskule ma ah iraadaduna iskeeday u madax bannaantahay laakiin waa iraada aan saamayn lahayn saasay macnaha kasbul ashcari siyaabo kale gedisanna waatay aan soo sheegnay culimmada ashaaciradu inay yani isla meeldhigi waayeen laakiin aladi istaqara calayhi ra'yu jumhuurihim waa saas ayib su-aasha shanaadii waxa weeyaan man hum majuusu hadihi اlumma wama huwa wajhu shabahi baynahum wa bayna almajuus ummaddan majuusteedu yaa weeye maxayse tahay wajhu shabaha ka dhexeeya ayaga iyo majuusta rasmiga xaggee la isaga ekaysiinaya aha ya majuusu hadihi اlumma waa qadariyada haye maxaa majuus loogu shabahay waxay sugeen majuustu laba ilaah kownkan inay abuureen ilaah waxay ku magacaabeen waa iftiinka oo khayrkuu abuuray bay dhahaan ilaahna waxay dhaheen waa mugdiga oo wuxuu abuuray sharkuu abuuray siday laba ilaah qoladaasi u sugeen bay majuustuna laba ilaah u sugtay oo labada ilahay sugan muxuu yahay khaaliqu alacyaan iyo khaaliqu lafcaal bay kala sugeen khaaliqu alacyaan waxay yidhaahdeen waa allaha kownkan abuurtay khaaliqulafcaalna maxay yidhaahdeen waa addoommada soo ma jeed marka waxa weeyaan ihbaatu khaaliqayni wajushabahu labada ka dhexeeya kaa wey qoladana laba khaaliq bay sugaan qoladana laba khaaliq bay sugaan ayib jabriyadu maaqaano masalada inaan soo inaan inaan sheegnay in kaleeto jabriyada waa su-aasha lixaad baan u malinaya markii lagu lagu ilsaamiyey oo la yidhi addoonka haddaad tidhaahdaan afcaashiisa waa ku qasban yahay waxaa ka dhalanaysa markii loo cadaabo inuu dulman yahoo la dulmiyey isagoo qasban haddana haddii loo cadaabo waa dulmi baa layidhi maxay kaga jawaabeen ya miyaan sheegnay mid ayada ma sheegno sheega haddaan sheegno haye cusmaan saas waxaa la yidhaahdaa bay dhaheen waxaa la yidhahdaa dulmiga attasarufu fii milki alghayr milki kale oodan adigu lahayn oo cid kale leedahay markii aad ku tasaruftaa la yidhaahdaa dulmi la dhaha ilaahay marka addoommadan soo isagu ma lah hadduu soo siduu doono ugu tasarufo ma dulmi baa la dhihi karaa kii daa'ica ahaa ee caabudahaya weligii ama malagii ama nebigii ama rasuulkii hadduu cadaabo soo milkigiisii uu ku tasarufay ma ah bas markaasi dulmi ma ah dulmi waxaa la yidhahdaa waxaadan lahayn ood ku tasaruftaa la dhaha ilaahayna wixiisiibuu ku tasarufaya saas daraaddeed dulmi maaha intuu qasbo haddana hadduu u cadaabo waa tasarufun fii mulkihi halkaasay mareen laakiin dulmiga tacriifkiisa saxda ma ah? ya maya cinda aljabriyati wey tacriifkaas tacriifka saxdee dulmigu muxuu yahay cinda ahli sunna wadcu shayi fii hayri maxallihi allaa'iqi soo sooma sidaas daraaddeed addoonkii daa'ic ahaa ee ilaahay caabudi jiray een sabab lagu cadaabo la imaanin cadaabiddiisu ma dulmi baa mise waa waa cadli waa dulmi ma dulmi waay limaada lianna waxa weeye addoonkan in naar la geeyo ma mudna muxuu mudan yahay janno la geeyo kii gaalka ahaa ee shirkiga iyo kufriga la yimid in cadaab la geeyo bay xikmaddu keenaysaa maxaa yeelay waa wadcu shay fii mowdicihi mu'minkii daa'icaana in janno la geeyo bay xikmaddu keenaysaa waa wadcu shayi fii mowdicihi marka waxa weeye tacriifkaas ay u sameeyeen dulmiga waa tacriif aan saxsanayn saas daraadeed waxaad ku arkaysaa kutubta fiqiga iyo kutubta tawxiidka iyo kutub fara badan markay dulmiga qeexayaan waxay leeyihin aldulmu huwa atasarufu fii milki alghayr waxaad garan kartaa marka tacriifkaasi waa tacriifka jabriyada tacriif ahlusunna waljamaca ma aha tacriif ahlusunna waljamaca waxa weeyaan aldulmu huwa wadcu shayi fii hayri mawdicihi saas macanaa waana midda qur-aanka iyo sunnadu ay ku tusayso ayib waxaa kaloo yidhahdaan dulmigu waa waxaan mumkinba ahayn aldulmu huwa hayru lmumkin waxaan suuroobiba karin oo mustaxiil ah kaljamci bayna naqiidayn baa dulmi la yidhahdaa bay amaa wixii suuroobi karo oo dhan hadduu ilaahay sameeyo dulmi ma ah adigu warkooda meeshaa kaga baxa ta kale su-aasha kale waxa weye ahlu sunnaha waxaa lagu ilzaamiyey markii ay yidhaahdeen ilaahay addoommada inta hanuunsanna isaga hanuuniyey inta lunsanna isagaa lumiyey oo isagaa u qoray qadihiisiiyo qadarkiisuu alla subxaanahu wa tacaala ku baadiyey isagaa doonay baa waxaa lagu ilsaamiyoo la yidhi soo kama laasimayso inuu dulmiyey midkan uu lumiyey muctasiladaa ku ilzaamisay waxay yidhahdeen addoonkii intuu is-u kaalmayn waayo ka qaban waayo macsiyadii iyo dembigii iyo gaalnimadii isagoo ka qaban kara haddana intuu ka qaban waayo uu haddana u cadaabay waa dulmi bay dheh ahlu sunnuhu maxay kaga jawaabeen taa ayruka aha cilmiga ilaahay ee saabiqa ah baa ku dureersaday addoonkani in uu haddii uu yimaado adoon adduunka uu xumaan samayn doono saasaa loogu qoray jawaabtii saxdayd maaha waa hadal saxa laakiin jawaabtii saxdayd maaha aha su-aasha ma la fahmi horta haye kanuu ku baadiyey kan lumay ilaahay lumidda kuma qasbin soo ma lumidda muusan ku qasbin laakiin muxuu sameeyey hanuunkiisii inbuu ka daystay soo ma wixii ilaahay lahaa hadduu ka daystay oo uusan ugu kaalmaynin ma dulmi baa la dhihi karaa maya khaasatan meeshu haddaynan mudnayn oynan laa'iq u ahayn oo munaasab ku ahayn in hanuunka la dhigo soo ma allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu addoonkani mar hadduusan istaahilinoo laa'iq u ahayn in iimaan la dhigo siinta iimaanka la siiyo ayaa waxay noqonaysaa wadcu shayi fii hayri mawdicihi waa khilaafu alxikma kaasoo kale in iimaanka laga qadiyay xikmaddu keenaysa alle marka muusan qasbin gaalnimada iyo dulmiga iyo macaasida kuma qasbin laakiin kaalmaduu kaalmayn lahaa unbuu ka ceshaday kaalmadiisa hadduu ka ceshadayna muusan dulmiyeyna wuxuu kula dhaqmay cadaaladiisa soo saas maynadhi saas daraaddeed waxaynu yidhi addoommadu wuxuu ilaahay kula mucaamaloodaa kula dhaqmaa maa bayna cadlihi wa fadlihi kuu hanuuniyeyna fadligiisu ku hanuuniyey kaa uu lumiyeyna alla subxaana wa tacala wuxuu ku lumiyey bicadlihi hanuunkiisa unbuu ka ceshaday ilahi subxana wa tacala uma kaalmayn saas manaa ayib su-aasha kale waxay leedahay ma alfarqu bayna madhab اlashaacira wa madhab aljabriya maxaa u dhexeeya ashaacirada madhabkooda iyo madhabka jabriyada maxaa u dhexeeya farqi waa jiraa u dhexeeya farqigaasaan rabaa in la sheego fadl jazaak allah khayr saas macnaha waxa weeyaan ashaaciradu waxay sugayaan oo addoonka u sugayaan iraado iyo qudro iyo ikhtiyaar soo ma way u sugayaan laakiin jibriyadu ma u sugayaan ya maya uma sugayaan ayib taa way kaga gedisan yihiin ashaaciradu madhabka jibriyada su-aal kalaa imaanayso middaasi kusii xidhan oo ah ma alfarqu bayna madhabi alashaacira wa madhabi ahli الsunna waاljamaca fi hadihi اlmasala ahlu sunnaha madhabkooda iyo shaacirada madhabkooda maxaa u dhexeeya halkan marka la joogo aye saas ahlusunna waljamaaca iyaguna sidoo kale addoonka waxay u sugayaan iraado iyo ikhtiyaar iyo qudro soo ma taa iyagii ashaaciradu isku mid bay ka yihin soo saas maa laakiin maxay ku kala tageen waxay ku kala tageen ahlu sunnuhu iraadada iyo ikhtiyaarka iyo qudrada ay addoonka u sugeen waxay leeyihiin ficilkiisay sabab u tahay oo ficilkaa ka dhalanaya oo ficilka waxa keenaya waa qudrada iyo iraadada addoonka soo mada garan waxay sugayaan qudro iyo iraado mu'asira ah oo saamaynaysa ficilka keenaysa ashaaciraduna maxay yidhaahdeen qudrada iyo iraadadu waa hayru mu'asira wax saamayn a ah kuma ay lahaa ficilka addoonka soo saas ma meeshaa marka waxa weeye yacni dhinacna qadariyadiibay dhinacna qadariyadii bay ka waafaqsan yihiin dhinacna ahlu sunnihii bay kayani uga dhow yihiin ahlu waxay uga dhow yihiin fii ihbaati aliraada waalqudra waalikhtiyaar intaa ahlu uga dhow yihiin qadariyadana waxaan u jabriyadana maxay ku waafaqeen jabriyadana waxay ku waafaqeen oy leeyihiin ficilkan meesha dhacay addoonka qudradiisa iyo iraadadiisu shaqo kuma leh ee waa ficilkii ilaah soo madhabkaasi madhabkii jabriyada maahe saas daraaddeed baa cinda taxqiiq cinda taxqiiq madhabkoodu waa madhabka jabriyeyna duunidhi soo ma markii la xaqiijiyo limaada lianna qudro iyo iraado iyo ikhtiyaar aan ta'hiir lahayn oon ficilka saamayn ku lahayn soo waxaan jirin oo kale maaha waxaan jirin oo kale ta kale maxaa laga hadlayay iraado iyo qudro lagama hadlin waxaa laga hadlayay ficilkan meesha yaelaa laga hadlaya ficilkii mar hadday yidhaahdeen addoonku saamayn kuma leh ee waa ficilkii ilaahay mar hadday yidhaahdeen soo iyagii jibriyadu isku mid maha saas way macanaa iyagii jibriyadu marka cinda taxqiiq madhabkoodu waa madhabka jibriya fii hadihi masala laakiin waxoogaa waxaa yaraha ay ku gabbanayaanoo gabaad u yara ah sugiddan ay sugayaan qudrada iyo iraadada iyo ikhtiyaarka aan saamaynta lahayn ma la fahmi taas sugidda ay sugayaan baa waxaa la moodi inay madhabkii ahlu sunnaha ku socdaan saas maana walxaqiiqa waxa weeyaan madhabkoodu waa madhabka jibriyada markii meeshan la joogo ayib waxaan u malaynayaa intaasi waa masaa-ishii ugu muhiimsanaydaan ka hadalnay xalay aynu ka hadalnay taqriiban aan in sha allahu tacaala iyadana daba dhigno ashaacirada waxaynu nidhi madhabkoodii hadda aan sheegaynay waan soo guurinay laakiin soomaalidu kitaabkan ay akhrisato oo jawharada jawharada bal aan insha allahu tacala beytkiisa soo qaadno wuxuu leeyahay laqani oo iska leh jawharatu tawxiidka iska leh wuxuu leeyahay wacindana lilcabdi kasbun kullifa walam yakun muؤahiran faltacrifa falaysa majbuura wala اkhtiyaara walaysa kula yafcalu اkhtiyaara fain yuhibna fabimaxdi اlfadli wain yucadib fabimaxdi اlcadli buu muxuu yidhi wa cindanaa agtannada buu yidhi haddaannu ashaacirannahay agtannada lilcabdi addoonka waxaa u sugnaaday kasbun kasab baa u sugnaaday kasabkaasoo kullifaa lagu kallifay isaga sababtii bay takliiftu ku dhacaysaa buu leeyahy ayib kasabka muxuu ka wadaa marka waa iraadadii iyo maqdiradii iyo wixii awooddiisii awoodna waa leeyahy iraadana waa leeyahy wuxuu yidhi markaa walam yakun muusan ahaanin kasabkaasi muahiran wax mid wax saamaynaya ma aha ee faltacrifaa garabu ku yidhi ficilka saamayn kuma leh sootaan hadda sharxayni maaha ficilka saamayn kuma leh kasab aan ficilkan meesha yaalla shaqo ku lahayn oon sabab u ahayn oon saamayn kulahayn lahayn oon uusan ka dhalanin buu addoonku leeyahay bu sidaa wey madhabkanaga haddaan ashaaciradan ahay buuhi manaa faltacrifa falaysa muusan ahaanin buuhi addoonku majbuuran mid qasban maaha wala ikhtiyaaran mid dooranna ma ah saas maana yani wuxuu leeyahay ikhtiyaarantaasi waa caطfu tafsiir limacnaa majbuuran fakaأnahu qaala ay la اkhtiyaara lahu fii suduuri afcaalihi canhu ikhtiyaar afcaashiisu kaga soo fulaysa ma leh khiyaar ficilkan uu ku samaynaya male laakiin khiyaar wuxuu leeyahay qarsoon iraado qarsoon yacni waxa weeyaan aan ficilkan wax saamayna ku lahayn ayb walaysa kullan yafcalu ikhtiyaaran bu afcaashiisa uu samaynayo addoommadu sameeyaan oo dhanna ikhtiyaar iyo doonid iyo doorasho kuma sameeyaan afcaasha qaar waxaa jira idiraari ahoo addoonku waa qasban yahay baa la dhihi qaarna waa ma qasbane khiyaarku ku sameeyey khiyaarkiisu ku sameeyey baa la dhihi waa ficlan waa saas waatan soo sharxaynay soo maa waatan soo caddaynay ninka buurta ka soo dhacay iyo ninka ka soo degaya caadi usoo degaya ama sii fuulaya soo ma kala gedisna afcaashiisaoo dhan ikhtiyaar ma wadaha qaar waa idiraar waa ku qasbanya qaarna ikhtiyaarkiisu u samaynaya taasi waa iska caddahay buu leeyahy oo afcaashii addoommadu saa waa u kala gedisan tahay waa sidii aan horayba usoo sharxnay laakiin iraadada iyo ikhtiyaarka addoonku leeyahy kasabkiisu mu'ahir ma aha oo ficilka meesha yaalla wax saamayna kuma laha ficilka ilahay baa iskale soo aynu kusoo sheegnay markaa maaha saas ma sidaa u bayna dhan macnaha wax wey ay qabaan walow ay ku kala gedisan yihiinoo masalada jumhuurtoodan baa saa qabta laakiin waxa weeyaan rag badan baa ku diidan aan isaga nimaadno marka kitaabka aan usoo noqono ayib hadda ka hor baa waxaan idiin sheegay kutubtan markii la soo gaadho sida kutubtii mukhtasaraadkao kale loo akrin maayo soo ma xoogaa waa in mustawuhu kor usoo yaro kaco oo ishkaalaad badan iyo keenidooda iyo ka jawaabiddooda iyo waa inay meesha timaado ilaa haddii uun meeshii uun la joogo oo uun la dul maro uun horay loo gudbi maayo soo maa marka waa inay kala gedisnaato kitaabka oo mubtadiga ah iyo ka mutawasitka ah iyo ka muntahiga ah waxoogaan waa in mustawuhu kor u yara kaca waay saas macana ayib khalaqa alkhalqa bilaa xaajatin ilayhim fajacalahum fariiqayn khalaqa wuu abuuray buu sheekhu yidhi allah subxaana wa tacaala alkhalqa khalqiga ayuu abuuray bilaa xaajatin baahi la'aan ilayhim iyaga uu baahan yahay isagoo ayna jirin baahi uu u baahan yahay buu alla abuuray subxana wa tacaala ficlan saas wey allah subxaana wa tacaala huwa alghaniyu wa antum alfuqaraa wey ilaahay subxaana wa tacaala hinaa daatiyuu leeyahay ah, hinaa daati ah khalqigiisa wuxuu uga baahan yahay ma jiro kumana tiirsana allah subxana wa tacala huwa alqayuum ayib bilaa xaajatin baahi la-aanteed ilayhim iyaga uu baahan yahay buu alla abuuray subxana wa tacala baahi uu baahan yahay iyadoo ayna jirin fajacalahum markaasuu alla ka yeelay addoommadii fariiqayni laba gruub buu ka yeelay laba qaybood buu alla ka dhigay subxana wa tacala fariiqan qayb buu yeelay linnaciimi buu u yeelay jacaladii hore fucuulkeeda macna fajacalahum fariiqayni buu ka dhigay fariiqan buu yeelay linnaciimi buu u yeelay fadlan yacni naciimku waa nicmadiisa waay barwaaqada iyo jannadu koox u yeelayoo u abuuray fadlan yacni dheeraadsiin darteed fadli iyo tafadul wuu iska siiyey alla subxana wa tacaala ayib wa fariiqan kooxna liljaxiimi jaxiima ayuu u yeelay wa jacala fariiqan kooxna wuu yeelay liljaxiimi jaxiima ayuu u yeelay cadlan cadaalad darteed cadaalad daraaddeed buu saa allo yeelay subxana wa tacala ayib macnaheedu waxa weeye addoommada markuu abuurayaba saan u soo sheegnay mid walba waxaa u qornaa meeshuu ku dambayn doono midkii janno geli lahaa waa qoranta kii naar geli lahaa waa qoranta ayagoo saa ay u qoran tahay buu alla abuuray subxana wa tacaala waxaanan sheegnay qoraalkaas horay loo qoray oo kii naar geli lahaana la qoray kii janno geli lahaana la qoray ma aha wax uun yacni layska maagay alla wuxuu horay u ogaaday baynu soo sheegnay markuu abuuro midka addeeci doona markaasuu janno u qoray markuu abuuro midka caasin doonana horay buu u ogaaday markaasuu naar u qoray saasay wax ku salaysan yihin ayb wuxuu yidhi marka midka jannada uu u qoray iyo nicmadiisa waa fadli soo ma midka uu naarta iyo jaxiimo geliyeyna waa cadli ayib maxaan u odhan weynay midkan jannada uu u abuuray camalkiisuu janno ku gelayaa isagaa shaqaystay ya waxaan u odhan weynay isagaa shaqaystay wuxuu shaqaystay weligii maalinkuu qalinku fuulay ilaa intuu ka dhimanayay hadduu sujuudsanaa oo uusan ilbidhiqsi ilaahay caasiyin nicmada yacni khayrka faraha badanee uu la yimid hal nicmo ilaahay nicmooyinkiisa ka mida haddii loo bandhigo oo loo miisaamo khayrkaasoo dhan eber buu noqonaya hal nicmaa isku fuuqfuuqsan karta waxa dhanba saas daraaddeed baa camal aad la timid uusan janno ku geenayn sida nebiga ka sugan salawatu rabbi waslamu calayh wa innamaa jannada waxaa lagu gelayaa bifadlihi tabaaraka wa tacaala maxdu fadlihi talabaadi waxa weeye camalkan aada la timid waa sabab soo ma waa sabab waa sabab janno lagu helo laakiin sabab kasta ma ka laasimaysaa musababkii ka dhalan lahaa <clears throat> in lagu gaadho ma ka laasimaysa ya ma ka laasimaysa sababku waa sabab laakiin wixii ka dhalan lahaa inaad ka heshiyo midhihii inaad ka hesho ilaahay bay ku xidhantah mihaal basiit ah adduunka markaynu joogno asbaab badan baynu la imaanaynaa asbaabtaa waxaynu ka rabniyo midhihii aynu doonaynay inaan ka helnaayo mar walba ma ka helaynaa ya maya ilaahay hadduu inala doonana oo inoo doonana waynu helaynaa hadduusan isagu dooninna laga heli maayo dadaal kasta haddaad bixiso soo saas ma kadalika aakharana waa saasoo camalku waa sabab laakiin sababkii inaad musababkiisa ku hesho ilaahay siismadiisa wa soo ma ta kale waxa weeye adiga iyo sababka laftiisa oo camalka ah soo intaba ilaahay kuma waafajin oo kuma siinin sababka laftiisa ilaahay baa abuuray isagaa ku siiyey saas daraaddeed khulaasada marka la soo ururiyo waxay noqonaysaan kii janno galay oo iimaan qaatay adduunkoo hanuunay aakharana janno galay fadli ilaahay buu ku helay waxba yayna marka qab iyo quruur iyo ismahadin iyo yayna ku gelin fadli ilahay saas daraad nebigu wuxu uhi sal lay waslam ninna camalkiisu janno gelin maayo buu nebigu uri sal lay waslam markaasaa waxa le rasul ilahi ma adiga xataa aniga xataa buu nebi uri salawatu rabbi wasalam aleyh ilahay inuu naxariistiisa igu dada mooye ninna camalkiisa janno ku geli maayo nebi uri sal lay waslam yacni camalku waa sabab sababkana natiijadiisu ilahay gacantiisay ku jirtaa subxana wa tacala lakiin ilahay waa ballan qaaday wacdigiisuna waa run saas way macnaha ayb amaa kan naarta galay waxa isaga lagu cadaaba baynu nidhi cadaaladda ilaahay waa masaladaynu soo sharaxnayo sababtii janno uu ku tegi lahaa oo hanuun iyo iimaan ah wuxuu kaga qaday ilaahay cadaaladdiisa soo ma ilaahay baan siinin oon waafajinin muxuu ugu diiday haddii laysweydiiyo jawaabtu maxay noqonaysaa licadlihi soo ma liannahu caamalahu bicadlihi ilaahay cadaaladdiisu kula dhaqmay subxana wa tacala addoonka mana qasbin mana san dullaynin wixiisii unbuu ilaahay ka daystay subxana wa tacala haddaad laysii weydiiyo la yidhaahdo muxuu uga daystay oo u kaalmayn waayey lianna waxa weeyaan meel ku habboon ma aha hanuunka laa'iqu ma aha meel aan munaasab ahaynna shayga fiican lama dhigo soo maydaan garan xikmadda ilaahay ayaa diidaysa xikmadduna waxay keenaysaa shaygu meeluusan ku habboonayn inaan la dhigin risaalada ilaahay iyo rasuulnimada mid baa ku habboon meeshaan meelaan ahayn la dhigi maayo allahu aclamu xayu yajcalu risaalatahu iimaanku meel buu ku habboon yahay meeshii in la dhigo way alaysa allahu biaclama bishaakiriin markay yidhahdeen ma kuwanaa iimaanka qaatay annagana nalaga qadiyasay ku dhici karta kuwan tacbaankaa waxaa la yidhi alaysa allahu biaclama bishaakiriin meesha iimaanka ku habboon ilaahay baa yaqaana midkan ku habboonoona iimaan istaahilinna ilaahay baa garanaya xikmadda ilaahay baa diiday in la hanuuniyo la caawiyo xikmaddiisa hadduu kula dhaqmayo wixiisii ilaahay u diidayna waxaynu nidhi dulmi ma ahe maxaa weeye waa cadli waay saase maana cadliga ilaahay buu marka naar ku galo jaxiimo ku mutay kaasina macana ayib wa fariiqan kooxna liljaxiimi cadlan wa jacala wuxuu yeelay minhum ayaga qaar ka mida wuxuu ka yeelay hawiyan buu ka yeelay yani minhumta bimacnaa bacduhum baad dhihi karta ayib way ku timid luqadana way ku timaadaa <clears throat> qur-aankana waa loo isticmaala wa jacala wuxuu yeelay minhum qaarkood wuxuu ka dhigay hawiyan buu ka dhigay mid habowsan buu ka dhigay wa rashiidan buu qeybna ka dhigay a yani mid toosan oo hanuunsan hawiyan mid lunsan oo habaabsan iyo rashiidan mid hanuunsan oo toosan wa shaqiyan buu ka dhigay mid ahlu naar ah oo nasiib xun wa saciidan iyo mid nasiib wanaagsan oo ahlu janno ah wa qariiban mid dhow buu alla ka dhigay addoommadiisa qaarkood min raxmatii naxariistiisa u dhow iyo wa baciidan mid ka fog mid naxariista ilaahay u dhow oo uu wax ka helaya iyo mid ilaahay naxariistiisa ka fog oo laga qadiyey intaasuu ilahay ka dhigay subxana wa tacaala isagaa sidaa wax u qorsheeyey ilahay subxana wa tacala sidaa wax u maamulay ayib wuxuu yidhi laa yus'alu lama weydiiyo alle aayaddii qur-aanka laa yus'alu alle lama weydiiyo camaa yafcalu wuxuu falaya lama weydiiyo wa hum ayaga addoommada ayaa yus'aluuna la weydiiya waxay falayaan ilaahay subxana wa tacala sidiisaba lama yidhaahdo maxaad saa u yeeshay maxaad hebel u lumisay maxaad hebel u hanuunisay maxaad ka janno u geysay maxaad kan cadaab u geysay maxaad kan horay naar ugu qortay maxaad kan janno ugu qortay su-aashaasi ilaahay subxana wa tacala lama weydiiyo laakiin yaa la weydiiyaa su-aal waxaa weydiin leh oo dabagal leh waa addoommada tilaabadaa u qaaday maxaad hadalkaa u tiri maxaad khaladkaa u gashay maxaad daacadaa ula jeeday inagaa su-aasha mudan amaa allah subxaana wa tacaala isaga laa yus'alu camaa yafcal oo yaa wax weydiin kara alla subxana wa tacaala saas way macanaha ayib sidaas daraaddeed culimmadu markay masaaishan dhex galayaan oo sharxayaan ooy ka hadlayaan xikmadda ilaahay iyo tacliilu alafcaal iyo maalan waxa weeyaan sharaxan markay galayaan hadda aan dhex gallay oo kaleeto waxay ahayd markii firaqda daallada ah intay masaa'ishan dhex galeen shubahaad fara badan ay soo arooriyeen waa ku qasbanaadeen marka culimmadu inay shubahaadkii ka jawaabaan oy la galaan meelaha oo maalan waxa weeyaan ay la galaan masaa-ishan hadda aan ka soo hadlaynay waxaa keentay markay ahlulbidacu ihaareeyeen masaaisha noocaas waana soo marnay salafka ridwaanullaahi calayhim waxaa jirtay masaa'il ayna saxaabadu ka hadleen oy taabiciintu ka hadleen masaa'il waxaa jirta taabiciintu ayna ka hadleen laakiin ay ka hadleen atbaacu taabiciinta ay ka hadleen limaada lianna wakhtigoodii bay masaaishu soo baxeen wakhtiga markay yimaadaan culimmadu waa inay ka hadlaan walow culimadii horeba ee ka horreeyey inayn kaba hadlin macna ayib alaa lahu alkhalqu waalmru tabaaraka allahu rabb alcaalamiin alaa hoy lahu alle keligii buu u sugnaaday alkhalqu abuurku waalamru iyo amarku tabaaraka allah alle ayaa khayrkiisu batay allihii rabbualcaalamiina uunka oo dhan rabbigiisa ahaa ee iska lahaa ayib alaa lahu alkhalqu waalamru waxaa laga wadaa waxyaabaha jiraay alla subxaana wa tacaala ama waa khalqi ama waa amar labadabana ilahay ba iskale subxana wa tacaala khalqiga garanay laakiin amarka maxaa laga wadaa amarku waa amar kowni ah iyo amar sharci ah amarka kawniga ah waa amarka ilaahay uu wax ku abuuro wax ku dilo wax ku nooleeyo wax ku siiyo wax ugu diido amarkaa amar kawniyaa la yidhaahdaa addoommadoo dhan buu ka dhexeeya kaa ilaahay baa iskaloo kownkan ilaahay baa maamula amarkiisuu ku maamulaa cid la maamushana ma ay jirto taa waa amarka kowniga amarka sharcigaana isagaa iska lahoo addoommadiisa inuu wax u xaaraameeyo wax ka xaaraameeyo wax u xalaaleeyo wax amro wax u diido yaa iskaleh isagaa iskaleh kaana waxaa la yidhaahdaa waa amruhu alsharci oo markaa kutubtii iyo rusushuu soo diray kutubtuu soo dejiyey taasaa marka laga wadaa amruhu asharciy marka amarka sharcigaana isaga keliyaa iska leh oo cid kaleo dee wax jidayn karta ma jirto soo ma jidaynta ilaahay baa iska leh subxana wa tacaala taxliilka iyo taxriimka isagaa iska leh cid faragelin karta ma jirto faragelinteeda waa kufri leanna waa xaqun min khaalisi xuquuqi illahi tabaaraka wa tacala faragelinteedu marka waa nooc kufri waa kufri wey macana oo weliba mukhrij can ilmilla ah ayib middaasi waa mid khalqigana isagaa iskale amarka kownigana isagaa iskale intaba ilahay baa le subxana wa tacala muxuu ka wadaa marka meesha haddana wuxuu ka wadaa amarka allah subxaana wa tacaala uu addoommadiisa qaarna ku hanuuninayo qaarna uusan ku hanuuninaynin qaarna uu naar ku geynayo qaarna uu janno ku geynayo isagaa iskale soo ma isagaa iskale lamana weydiiyo saasuu macnaha hadda ayadda u keenaya qaala caza wajalla alla wuxuu yidhi kamaa bada'akum siduu idiin abuuray alle ayaa tacuuduuna u noqonaysaan kamaa bada'akum tacuuduun siduu idinku abuuray sidii oo kalead u soo noqonaysaan idinkoo sidii oo kale ah ayib maxaa laga wadaa macnaha waxa weeyaan markii aad adduunka imaanayso lagu abuuray sidaad ahayd baa markaad adduunka markaad soo noqonayso nolosha aad ku soo noqonayso aakhare lagu soo saarayana sidii oo kala tahay macnaa waxa weeyaan qaawanaantii buurya qabnimadii kabala'aantii aradnaantii yacni sidii uun aad ahayd waxla'aantii waxba ma haysati wax alla waxaad ka naxdo xoolo iyo xilo iyo wixii lalahaan jira waxba malihi adduunka markaad kusoo biirayso hooyoodaa ku dhashay qaydkii lagugu qaban lahaa xataa maada wadan ma kadalika kamaa bada'akum tacuuduun qubuurtana saan baad kaga soo bixi doontaa idinkoon sidiinii ohoo kaleeta macna ayib fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim adalaala ah, fariiqan koox hadaa alla waa hanuuniyey wa fariiqan kooxna xaqa waxaa waajibay calayhim korkooda addalaalatu baadinimadii baa ku waajibtay saas fariiqna ilaahay baa hanuuniyey fariiqna baadinnimaa korkooda ku waajibtay oo in la lumiyaa loogu talagalay maxay loo lumiyey u lumeen innahum iyagu ittakhaduu waxay samaysteen ashayaadiina waxay ka samaysteen oo ka dhigteen awliyaa'a kuwa la caabudo min duuni illaahi alla ka soko shayaadiin bay ku xidhmeen saas darteed baa baadinimadu korkooda ugu waajibtay inay lumaan ayb wayaxsabuuna waxay malaynayaan annahum iyagu muhtaduuna kuwa hanuunsan inay yihiin waa isla quman yihiin saa ay tahay haddana ah, saasay macnaa faman zuyina lahu suu'u camalihi waa markii la doonayo in sidaa ay ku tagaan xumaanta caqiidadooda iyo camalkooda iyo dhaqankooda xumaantiisaa laga qarinaya markaasaa loo qurxinaya wax wanaagsan looga dhigaya iyagoo ismoodaya inay quman yihiin oo hanuunsan yihiin bay sidaa ku soconayaan ilaa ay ku dhintaan saas maana ayib sababtuna waxa weeyaan inahum ittakhaduu shayaaiina awliyaaa min duuni illah sababtu waa taas meeshii la rabay inay ilaahay iyo amarkiisi iyo kutubtiisi iyo daacadiisi iyo cibaadadiisa raacaan bay shaydaan ka weli dhigteenoo shaydaan raaceen saasay marka baadidu ugu waajib noqotay korkood iyo kelimatu lcadaab wa qaala alla wuxuu idhi subxaana wa tacaala ulaa'ika kuwaas yanaaluhum marka fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim dalaala waxa uu meesha hadda u deliishanaya qoladan luntay iyo qoladan hanuuntayba wax horay u qoranbay ah eh. ilaahay horay u qorsheeyo yani qorshaysan bay ahayd macnaha wa qaala alla wuxuu yidhi subxana wa tacaala ulaa'ika kuwaas yanaaluhum waxaa gaadhaya nasiibuhum nasiibkoodii iyo qaybtoodii ayaa min alkitaabi kitaabka xaggiisa ka gaadhaya ama nasiibahum min alkitaabi kitaabka xaggiisa uga nasiib ahaa ayaa gaadhay kitaabka maxaa laga wadaa kitaabku waa looxulmaxfuudka waay sida cabdullahi bn cabbaas ku fasiray qaal ibnu cabbaas wuxuu yidhi huwa nasiibkaasi maa sabaqa wixii hormaray weeye lahum iyaga u hormaray oo min alsacaadati liibaan ah washaqaawati iyo dhurdarra ah ulaa'ika yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab nasiibkoodii kitaabka xaggiisa ay ku lahaayeen oo ama liibaan iyo janno in la gala ah ama naar iyo cadaab in la gala ah ayaa nin walba gaadhay wixii kitaabka ugu qornaa oo looxulmaxfuudka ugu qornaa iyo nasiibkii halkaa ugu yaalay baa mid walba gaadhay baa layihi subxana wa tacala marka kitaabku marka waxaa laga wadaa looxulmaxfuudka diiwaankaa wax walba ku qoran yihiin kaasaa laga wadaa macnaha ayib qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi huwa nasiibkaasi maa sabaqa wixii hormaray wey lahum iyaga oo horay loogu qoray oo min asacaadati liibaan iyo janno la gala ah waashaqaawati dhuurdarro iyo naar la gala ah aayaadkaa marka wuxuu u keenay inuu ihbaatiyo oo uu sugo ilaahay subxaana wa tacaala hanuuninta iyo baadiyeynta inuu isagu leeyahay saas maana hanuuninta iyo baadiyaynta inuu labadaba isagu leeyahay alla subxana wa tacaala ayib hanuunka markaa saan horayba usoo sheegnay hanuunku waa maraatib horaan uga soo hadalnay madhabkaas in ilaahay subxaana wa tacaala hanuuninta iyo baabiyeynta labadaba isagu qadaray oo qorsheeyey abuuray waa madhaba ahlusunna waljamaaca waana itifaaq sidaan horay usoo marnay qadariyada ayaa mas'alada doodka keenay oo waxay yidhahdeen waa kaan soo sheegnay waxaan soo sheegnay mas'alatu almashii'a doonidda iyo mashiicada iyo iraadada somayna dhihin somayna hadal gelin oo waxay yidhahdeen iraadada iyo mashiicada ilaahay addoommada ficilkooda shaqo kuma leh soomayna dhihin hadday baadi tahayna addoonku isagaa iskii u baadiyoobay oo ilaahay iraadadiisi iyo mashiicadiisii iyo qoraal uu horay kuma dureersanin haddii ay tahay hanuunna addoonku isagaa doonidtiisiiyo khiyaarkiisa ku hanuunay ee ilaahay doonid iyo iraado iyo doorid uu u dooray midna ma aha shaqana kuma leh soo maynaan taa soo marin qadariyadu ayagaa marka mas'aladanna khilaafsanoo waxay sal ku haysaa mas'aladii mashiicada een soo sheegnay halkaasay ku salliday macnaha saasay macnaha ayb ibnuqayim caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay wa hadihi almartabatu tastalzimu amrayn martabadan oo martabada mashiicada ah waxay laasimsanaysaa laba arrimood arrinka koowaad waxa weeye ficlu rabbi tabaaraka wa tacala wahuwa alhadyu ta labaadna waxa weeye ficlu اlcabdi wa huwa alihtidaa wa huwa aharu ficlihi subxaanahu wa tacaala fahuwa alhaadi waalcabdu almuhtadi wuxuu leeyahay ibnulqayim arrinta koowaadee martabadani ay laasimsanayso wax weeye alla ficilkiisa way oo ficilka ilaahay muxuu yahay waa hanuunin ta labaadna waa ficilka addoonka oo macnaha hanuunid ah af soomaaliga soo farqi uma dhexeeyo hanuunin iyo hanuunid ya alle huwa alhaadii waa hanuuniye addoonkuna huwa almuhtadii waa hanuune soo ma ayib haadiga hanuuniyaha ah ficilkiisii uu sameeyey ahar ka dhashay iyo raad ka dhashay baa hanuuniddu ay noqonaysaa soo saas maa saas daraaddeed yacni qur-aanka marka ilaahay subxaana wa tacaala uu cabirayo man yahdi allaahu maxaa la odhanayaa fa huwa almuhtadii addoonku waa muhtadii allana muxuu yahay huwa alhaadi saas way macnaha sida aynu hor yacni loo dhihi waxaa la dhahayaa allahu huwa alkhaaliq addoonkana maxaa la odhanayaa waa makhluuq liannahu aharu lficli waa saas way macnaha marka allah subxaanahu wa tacaala waa hanuuniyii addoommaduna waa kuwa hanuunaya wey macnaha sidaasaa marka loo kala qaadaya allahu subxaanahu wa tacaala yacni waxa weeyaan waxaa la odhanayaa waa midka addoonka lumiyey addoonkana maxaa lagu tilmaamayaa waa midka lumay baa la odhanaya lumidda ilaahay baa subxaana wa tacaala abuuray isagaa doonay isagaa qoray addoonkuna isagaa lumay oo iraadadiisii iyo doonidiisii khiyaarkiisa ku lumay saasaa la odhanaya macnaha ayb masaladaa marka waxa weeyaan in yani waxa weyaan ay sidaas tahay ibnulqayim caleyh raxmatullah saan sheegnayba ijmac buu soo guuriyey oo wuxuu leeyahay ittafaqat rusulullah min awalihim ila aakhirihim wa kutubuhu lmunazalatu calayhim cala annahu subxaanahu yudilu man yashaa wayahdi man yashaa wa annahu man yahdihi falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah wa ana alhudaa wاlidlaal ficluhu subxaanahu waqadaruhu wاlihtidaa'u wاldalaalu ficlu اlcabdi wa kasbuhu saas maana yacni waxay isku waafaqeen rusushu kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey kutubtii ilaahay soo dejiyey ee rususha ku soo dejiyey waxay isku waafaqday allah subxaana wa tacaala cidduu doono inuu baad inuu hanuuniyo cidduu doonana uu baadiyeeyo cidduu alla hanuuniyana cidina ayna baadiyeyn karin cidduu lumiyana cidina aynan hanuunin karaynin hanuuninta iyo baadiyayntu inay ficil ilaahay tahay hanuunidda iyo baadiyoobidduna inay tahay ficilkii addoonka iyo kasabkiisa saasaa la ysku waafaqay buu leeyahay oo jamiicu alkutub waarusul saasay isku waafaqeen waana sidaas waay macnaha masalada yacani tafsiilkeeda rasmiga ee sida ay ku caddaanayso middaa iyadaa way macnaha ayib qaala imaamku wuxuu yidhi akhbaranaa abu muxamed almakhladi halkan marka wuxuu keenaya maadaama aayaadka uu inoo sheegay axaadiistii ku tusayay qadarka ilaahay iyo qadihiis horay in wax loo qoray horay ilaahay u ogaaday saasay macnaha qaala imaamku wuxuu yidhi akhbaranaa abu muxamedin almakhladiyu alxasan ibnu axmed baa la yidhahdaa waa kaan soo sheegnay alimaamu adahabi caleyh raxmat ullahi inuu yidhi kaana hiqatan saduuqan qala wuxuu yidhi akhbaranaa abulcabaas asaraaj maxamed ibnu isxaaq alxaafid qala wuxuu yidhi xadaanaa yuusuf ibnu muusa qataan حافظك وحلي الصدوق ابن حجر وحل الصدوق قال وحلي أنبأنا جرير قال وحلي أنبأنا جرير جرير بن عبد الحميد الضبي وي ثقة صحيح الكتاب ومن ثقة يعني مركو كتاب وحكورنا ينا وصحيح عن الأعمش بكورنا يا وسليمانه عن زيد بن وهب زيد بن وهب وثقة جليل ومخضرم زيد بن وهب كان من المخضرمين can cabdillahi bn mascuudin wuxuu ka warinaya qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay rasuululahi baa noo warramay xadaanaa waxaa noo warramay rasuulullahi baa noo warramay sal alla alay wasalam walxaal huwa nebigu alsaadiqu uu yahay mid run sheegaya almasduuqu runna loo sheegay annagana run buu noo sheegay asagana run baa loo sheegay saas manaa asaadiq macnaha waxa weeyaan annaga warkuu noo sheegaya waa war run ah almasduuqna waxa weeye warka loo keenaye xagga ilaahay looga keena waa run baa loo sheegayo beeni uma timaado isagana been ma sheego beenina uma timaado wuxuu sheegayana waa run alla wixii ka soo gaadhayna yani run wey iyadana manaa run baa loogu keenay ayib qaarkood waxay yidhahdaan almasduuq bimacnaa waa ka loo rumeeyo oo markaa almusadaq bay markaa noqonaysaa laakiin tana horaa ka fiican rasuulkaanoo warramay buu uhi sal alla wasalam wuxuu noo sheegay anna khalqa axadikum wuxuu noo warramay anna khalqa axadikum midkiin abuurkiisa yujmacu waa la kulminayaa fii batni ummihi hooyadii uurkeedaa lagu kulminayaa arbaciina yowman afartan beri dhexdood afartan beri dhexdood baa uurka lagu kulminaya abuurkiisa yacni manidii iyo wixii baa laisku uruurinaya waxaa isla falgelaya yani ukuntii oo yani haweenta manida biyaheedii ah iyo tiin ninka ayaa isla falgelaya afartankaas macnaha beri ayb batni ummihi marka waxaa laga wadaa waa yani waxa weeyaan e, waa waa makaanka ilan waa waa waa hooyada uurkeedii wey maanaa waa calooshii uma kadibna yakuunu wuxuu ahaanayaa khalqigii calaqatan buu ahaanayaa xinjir mila daalika afartanka in la mid ah afartanka afartan la mida ah, xinjir buu ahaanaya waa isbedelaya macnaha oo intuu iska bedelo biyanimadii iyo maninimadii buu guduud noqonayaayo xinjir dhiigu noqonaya uma kadibna yakuunu wuxuu ahaanayaa mudqatan cad hilib ah mudqada waxaa la yidhaahdaa waa cadka hal mar la calalin karo afka la gelin karo saas macnaha wax yar oo cad hilibo hal mar afka la gashan karu noqonaya ayib mila dalika afartanka afartan la mida afartanka afartan la mida imise afartan way marka waa saddex waa saddex bilood marka waa afar bilood marka soo ma afar bilood yani waa boqol iyo labaatan beri waa ayib uma kadibna yabcau llahu alla wuxuu diri ilayhi isaga xaggiisa wuxuu u dirayaa almalaka malaggiibuu u dirayaa biarbaci kalimaatin afar weedhood baa lala diraya afar kelimo afar eray baa loo sii dhiibayaa qoridooda risqihi baa loo sii dhiibaya waxaa lala dirayaa risqihi ay bikatbi risqihi risqiisa inuu qoro wa camalihi iyo wuxuu samayn lahaa wax alla wuxuu samayn lahaa hadday khayr tahay hadday shar tahay wa ajalihi ajashiisa cimrigiisa macnaha intee buu jirayaa oo noolanaya wa shaqiyun miyaa mid oo ahlu naar ah aw ama saciidun mise waa mid ahlu janno ah qor baa la odhanaya markaa uu soo qoray afartaa kelimuu soo qoray waa addoonkii o dhanba waxba kama maqan risiqiisa wuxuu masruufan lahaa cuni lahaa camalkiisa wuxuu samayn lahaa khayr iyo shayr iyo shar cimrigiisa iyo ajashiisa iyo ma ahlu janna mise waa ahlu intaasuu malag soo qoraya macnaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam fawalladii macbuud baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay tahay inna axadakum midkiin layacmalu yacmalu wuu camal fali bicamali ahli ljannati ahlu jannaha camalkoodii ayuu samaynayaa oo maalan daacadii ah daacuu samaynaya iyo khayr xataa maa yakuuna ilaa aynan ahaanin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa jannada dhexeeda ilaa diraacun dhudhun mooye ilaa uu jannada u dhowaado oo uu dhudhun u jirsado iyo camalka khayrka iyo camalka jannada lagu gelaya buu samaynaya ayib isagoo jannadiiba ku dhowaadayba ooba wax badanba aynan u jirin uma kadib ayaa yudrikuhu waxaa ka daba imaanaya oo haleelaya maa sabaqa wixii hormaray lahu isaga fi lkitaabi qoraalkii hore wixii ugu hormaray soo qoraal la soo sameey maynaan soo sheeg ah, kitaabkii hore isagoon la abuurinba la qoray haddana la cusboonaysiyo haddana la qoray haddana la qor dhowr goor baa la qoray markuu uurka ku jiray la qoray halkaa wixii ku yaallay baa ka daba imaanaya markaasuu soo gaadhaya oo muxuu yahay waxaas yacni waxa weye inuu ahlu naar yahay ah fa yacmalu markaasuu camal falaya bicamali ahli nnaari ahlu naarka camalkoodii buu samaynayaa oo yacni macaasi iyo kufri iyo gaalnimo iyo xumaan ah fa markaasuu naartii gelaya soo ma jeed macnaheedu waxa weeyaan noloshiisa qaybteeda hore waa hagaagsanaanayaa waa dadaalayaa ruuxan waad la yaabaysaa salaaxiisa khayrkiisa wax yar markuu u jiro ayaa wixii horay ugu qornaabaa ka daba imaanaya markaasuu leexanaya jidka ka gudaya hadduuba jidkii ka leexday khalaas aakhiro cumrigiisa khatinku wuxuu noqonayaa inuu ku dhinto marka waxaas saasuu naar ku gelaya maxaa layna baraya marka halkaa waxaa layna tusayaa waxaa jiitay kitaabkii hore ee loo qoray wixii u qornaa ayb ina axadakum midkiin kaasi waa mid midkiin la yacmalu wuu camal fali bicamali ahli nnaari ahlu naarka camalkooda ayuu samaynayaa oo gaalnimada iyo macaasida ah xataa maa yakuuna ilaa aysan ahaanin baynahu isaga dhexdiisa iyo wa baynahaa naarta dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun mooye aad markuu ugu dhawaado dhudhun mooye wax kaleba uusan u jirin uma kadibna kadib ayaa yudrikuhu waxaa haleelaya oo ka daba imaanaya soo gaadhaya maa sabaqa wixii hormaray lahu isaga filkitaabi kitaabkii wixii ugu hormaray horay wixii ugu qorna baa ka daba imaanaya fayacmalu markaas waa camalkii samaynaya bicamali ahli اljannati ahlu jannaha camalkoodii buu markaa bilaabayaa waa khatimkii buu joogaa fayadkhuluhaa markaasuu jannada gelaya ruux noloshiisa qaybteedii hore oo dhan faasid ah oo haddana mufsid ah oo aakhirka ka hanuunaya soomaalina arag waa jira qaar cagsiyana waa jira nolosha qaybteeda hore say u fiican yihiin oo u dadaalayaan aakhirka markay joogaan bay dhanka kale wilic iswareejinayaan wax kale ma ahee allah baa wuxuu ogaaday addoonkaasi inuu khaatumo xumo ku dhiman doono wa inama alumuuru bilkhawaatiim marka arrintu marka waa khaatumada khaatumada way arrintu saas way macnaha marka alle qoraalka hore uu u qorayna waan soo sheegnayoo ma dulminine wuxuu ogaaday alle addoonkani inuu nolosha qaybteeda horena hagaagsanaan doono aakhirkana isbedeli doono gaalnimo iyo xumaan ku dhiman doono mar hadduu taa alla ogaaday taasaa horey loogu qoray marka inuu ahlu naar yahay wax horey loo ogaaba ahayd maanaa wax ilaahay ka qarsoon subxana wa tacala ilan ma jirin saas way macnaha ayb marka xadiidku wuxuu ina tusayaa addoonku markuu uurka ku jiro ilmuhu markuu uurka ku jiro in la qadarayo oo la qorayo yacni waxa weeyaan wixii ku saabsan oo dhan taqdiirka ilaahay qadaridiisa subxana wa tacaala addoommada uu arrimahooda qadarayo ama qorayo dhowr qaybood wey waa dhowr martabo iyagana dhowr goor bay dhacaysa waa marka ee horta waxa weeyaan altaqdiiru alwal qadarid hore oo intaan samaawaadkiiyo dhulalkaba la abuurinba ka horraysay baa jirta khalqiganba intaan la abuurin ka horraysay taana waa midda nebiga xadiiskiisa uu ku tusaya sal alay waslam xadiidka cabdullaahi bni camr bni caas fii saxiixi muslim uu nebigu yuhi sal alay waslam ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana samaawaadkiiyo dhulalkaba intuusan alla abuurin ka hor konton kun oo sano ka hor ayuu ilaahay subxaana wa tacaala wax walba qoray oo maqaadiirta khalqigan la kala qorsheeyo oo la kala qoray taasi waa taqdiir ka horreeyey khalqigaba ka horreeyey khalqigan inoo yani wax weeyaan samaawaadkiiyo dhulkiiyo waxa dhex jooga ayib kadalika xadiidu cibaadata bnu saamid aynu soo sheegnay awalu maa khalaqa allahu alqalam waa inagii soo marnay somaynaan soo sheegnay wixii ugu horreeyey ilaahay abuuray qalimku ah qalinka markuu abuuray buu alla wuxuu ku yidhi uktub qor baa layidhi markaasuu yidhi rabbi maxaan qoraa waxaa la yidhi uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama wax kastoo dhici doono qiyaamadu intay ka imaanayso qor baa la layidhi qalinkii markaasuu dhaqaaqay oo wuxuu ku dureersaday wax kastoo imaan doono inuu qoro wax soo cusboonaanaya marka ma jiro waxaan waa wax horey u kala qorshaysan taa waa taqdiirkii hore wey taqdiir labaad wuxuu soo arooray oo sheegtay markii aadam la abuuray ayaa caruurtiisa inta ilaahay soo aruuriyo laysu keenay markii ballanka laga qaadayo markaana iyadana waa la qoray waxaa ku tusaya xadiid cumar bnu khataab radi allahu canhu laga wariyo sunan abi daawuud ku yaalla sheekh albaanina caley raxmatullahi uu saxiixiyey taqdiirka saddexaadi wuxuu ahaa buu la leeyahay yacni waxa weeye altaqdiir alcumri baa la yidhahda taqdiirka cumrigaaga ayadana waa tan uu xadiidkan cabdullahi bn mascuud sheegayo uurka markuu ku jiraa la qadarayaa oo la qorayaa kuwii hore ma ah waa mid cusubba haddana cusub way macnaha waa la qoraya waa qoraal kale waay tanna xadiiska cabdullahi bn mascuud baa kutusay xadiiska soo socda ta kalena waxaa la yidhahdaa altaqdiiru alxawli sanad kastana waxbaa la qadaraa sanad kasta wixii adduunka ka dhacaya iyadana waa la qadaraa oo iyadana waxaa sheegtay qur-aankaa sheegay fiiha yufraqu laylatu lqadri markuu ilahay ka hadlay muxuu yidhi fiiha yufraqu kullu amrin xakiim habeenkaa waxaa la kala bixiyaa arrin kasta oo xakiim ah saas daraaddeed baa leylatulqadri loogu magacaabayo sanadkaa soo socda wixii dhici doono oo dhan baa habeenkaa la qadaraa taqdiir xawliyaa la yidhahda waa sanawi wey kaas ayb ayb taqdiirka kale waxa weeye waxaa la yidhahdaa altaqdiiru lilyawmi baa la yidhahdaa maalin kasta taqdiir baa socda maalin kasta wixii dhacaya ayadana taqdiirkeeda iyo hawsheedu gooni wey ayadana waxaa loo daliishadaa oo culimadu u daliishadaan aayadda qur-aanka alla u yidhi subxaana wa tacaala kulla yawmin huwa fii shaan nabigaa fasiray salawatu rabbi wasalaamu calayh aayaddaas xadiidka ibnu maajah iyo bni abi caasim ay wariyeen sheekh uu saxiixinayo nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam min sha'nihi an yagfira danban wayufarija karban wayarfaca qawman wayakfida aakhariin kula yawmin huwa fii shani soo lama dhih shanigaasi muxuu yahay alla subxaana wa tacaala shanigiisa waxaa ka mida qaar inuu u dembi dhaafo qaarna inuu alla subxaana wa tacaala kurbada ka faydo qaar inuu kor u qaado qaar inuu hoos u dhigo qaar inuu dilo qaar inuu nooleeyo qaar maamulka yawmigee socda ayaa laga wadaa shanigaas kula yawmin huwa fii sha'nin marka waxa weeyaan waxaan qorshaysnayn adduunkan kama dhacayo saas maanaa wax sudfo ah oo unfi ah oo iska dhacayo oon laga warhaynin ma jiro waxaa nooraal loo kala qorsheeyey qorshihii ilahi subxana wa tacala uu qorsheeyey un wax walba ku dhacayaan maana ayib wuxuu yidhi wa ahbaranaa waxaa noo rum yuhi imaamku xadiiskaa waxaa soo saaray bukhaariiyo muslim xadiidka cabdullahi bn mascuud waa xadidka caanka bukhariiyo muslim baa soo saaray laakiin alfaadda qaarkood alfaaddii bukhaari muslim maaha meesha maalan uma yudrikuhu uu yidhi lafdiga bukhaariiyo muslim fayasbiqu calayhi lkitaab bu ah waa lafdigii macnaha arbiciinka ku qornaa ayib wa ahbaranaa waxaa noo warramay buu yihi imaamku abu muxamedin ilmakhladi baa noo warramay qaala wuxuu uhi anba'na abulcabaasin asiraaj qala wuxuu uhi xadaanaa isxaaq bnu ibraahim alxandali huwa bnu raahwiya waay huwa bnu raahwiya qaala wuxuu yihi anba'naa waxaa noo warramay cabdusamad ibni cabdilwaris cabdusamad ibna cabdilwaris saduuqun habtun fii shuc baa la yidhahdaa ayib qaala wuxuu yidhi xaddaana xamaad ibnu salama waa iqa caabud ah ahbat nnaasi fii haabit ibni aslam albunani aslam ibnu haabit hadduu ka warinayo waa min ahbat nnaasi fiihi wey ayib waxaa la sheegaa xifdigiisu aakhirkii inuu isbedelay can hishaam ibni curwata wuxuu ka warinayaa can abihi curwata bnu zubayr can caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sal lay sl rasuulku qaala inuu yidhi ina arajula ninku la yacmalu wuu camal fali camala ahli ljanna ahlu jannaha camalkoodii buu samaynayaa walxaal inahu isagu la maktuubun uu yahay mid la qoray fi lkitaabi lowxulmaxfuudka dhexdiisa annahu isagu min ahli naari ahlu naarka inuu ka mid yahay camal khayroo janno lagu galuu samaynaya marka uu samaynayana waxaa meeshaba ugu qoran looxulmaxfuudka ugu yaalla inuu ahlu naar yahay ilan maxaa ku yaalla looxulmaxfuudka waxa ku yaalla waa wixii khaatimadiisu noqon lahay bay ku salaysan tahay sooma waxa uu dib ka noqon doono baa looxulmaxfuudka arrintiisu ku salaysan tahay oo ilaahay horay uu ogaaday subxana wa tacala saasaa macnaa saan horay usoo sheegnay macana ina arajula ninku la yacmalu camal fali camala ahli ljannati ahlu camalkooda ee jannada lagu gala ayuu samaynayaa walxaal inahu isagu lamaktuubun uu yahay mid la qoray fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa annahu isagu min ahli naari ahlunaarka inuu ka mid yahay faidaa kaana markuu ahaado seewey marka faidaa kaana markuu ahaado cinda mawtihi dhimashadiisa agteeda markuu ahaado waxay inoo fasiraysaa cinda mawtihidaasi xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa diracda waxaa laga wadaa bimacnaa markuu geerida ku dhow yahay saasaa laga wadaa manaa ayib faida kaana markuu ahdo cinda mawtihi dhimashadiisa agteeda ayuu taxawala wareegaya khayrkii iyo camalkii jannadu ka wareegaya fayacmalu markaasuu camal falayaa bicamali ahli nnaari ahlu naarka camalkoodu markaa u wareegaya u samaynaya fa maata markaasuu dhintay oo ahlu naarka camalkoodu ku dhimanaya fadakhala markaasuu wuxuu galay annaara naartuu galay wa ina arajula nin kale ayaa la yacmalu wuxuu camal falayaa bicamali ahli nnaar ahlu naarka camalkooduu ku hormaraya oo samaynaya walxaal inahu isagu la maktuubun uu yahay mid la qoray fi lkitaabi kitaabka loox maxfuudka dhexdiisa mid lagu qoray annahu isagu min ahli ljannati ahlu jannada inuu ka mid yahay oo cumar ibnu khaaab iyo cuhmaan ibnu cafaan iyo abubakr sidiiq iyo saxaabadii waaweynaa markay jaahiliyadii islaamka ka hor qaarkood markay shirkiyaadka samaynayeen asnaamta caabudayeen soo camal ahlu naar mayna samaynayn laakiin loox maxfuudka maxaa ugu qornaa ya jannaa u qoray soo saas ma hadda markaana maxay ku dhex jiraan camalkii ahlunaarkay ku jiraan laakiin ilaahay wuxuu ogaaday inay ka bixi doonaanoo iimaan qaadan doonaan oo iimaan ku dhiman doonaan taasaa marka qoraalka loox maxfuudka lagu salay soo ma jeed tu kale mid kale macnaha waxa weeye dadaal iyo khayr iyo wanaag badan baa lagu arkaa adiga waxaad u haysataa inuu ahlu waxaad leedaha wallahi hebel wax dhaamaba kan hadduusan ahlu janno ahayn wax ahlu janno a ah maba jiraba ah. saas ma ah waxaa laga yaabaa warkiisu inuu wax kale ku dambeeyo soo garanaysaan qisadii ninkii maalintii eh, dagaalkeeb uxud miyuu ah ninkii aad u dagaalamay ee uu cadarada muujiyey ee gaalku arkaba ka takhallusayay ee saxaabadu ay yidhaahdeen maanta hebel baaba ajirkiiyo wax walba isku fuuqfuuqsadayba wax gaadhi kara ma jiro ee uu nebigu yuri sal lla alay waslam naartaan ku arkay naartaan ku arkay soo ma jeed marka adiga wax weeyaan waxaagana ha mahadinin ruuxna jannaha u sheegin oo jannuu gelayaa hadhihin saxaabiyad mid ka mida ah saxaabiyad bay ahayd ilmo yar bay ammaantay cusfuurun min casaafiiri ljanna bay tiri waa shimbir shimbiraha jannada ka mida bay tiri markaasuu nebigu yuri sal lla lay slam maxaa ku ogeysay inuu shimbir janno yahay jannada ilaahay dad buu u qoray naartana dad buu u qoree seed ku ogaatay caaisha inay ahayd baan u caaisha ahayd musalma caaisha ahayd baan filay ayib marka yacni daahirka innaga sida inoo muuqataay waxa in laakiin xaalkiisu muxuu ku dambayn doona maynu garanayna mar labaad baa waxaynaan garanaynin maxaa qalbigiisa ku jira waa kan salaada tukanayo oo soomahayo cibaadaysanayo dadaalaye laakiin cibaadadaasi qalbiga ma jirta mise talo qalbiga wax kale ku jira miyaynu garan karnaa maya laa sabiila ilaa maa fi suduur lama ogaan karayo saas maanaa ayib wuxuu yidhi marka waina arajula ninku layacmalu yacmalu camal fali bicamali ahli nnaari ahlu naarka camalkooda ayuu samaynayaa wlxaal inahu isagu lamaktuubun uu yahay mid la qoray fi lkitaabi lowxulmaxfuudka dhexdiisa anahu isagu min ahli jannati jannada dadkeeda inuu ka mid yahy kitaabkaasi waxaa soo gelaya lowxulmaxfuudkii oo kitaabkii weynaa ah iyo kutubtii ka dambaysay la wada qoray oo dhan saasaa ku qoran ayb wlxaal inahu min ahli jannati uu ka mid yahay faida kaana markuu ahaaday qabla mowtihi dhimashadiisa horteed camila wuxuu samaynayaa bicamali ahli ljanna ahlu jannaha camalkooda ayuu samaynayaa famaata markaasuu dhintay fadakhala wuxuu galay aljannata jannaduu galay yani wuu ku dhimanayaa jannaduu ku gelayaa baa laga wada jannaduusaa ku gelaya xadiidkaa waxaa soo saaray alimaamu axmed baa soo saaray fii musnadihi waxaa kaloo soo saaray abu yacla cabd bni xumayd ibni xibbaan lalaka'i ibni abi caasim fi sunna waana xadiid saxiix ah sidaas daraaddeed ayuu alimaam alhaythami wuxuu yidhi fii majmaci zawa'id wuxuu leeyahay wa bacdu asaaniidihima rijaaluhu rijaalu saxiix axmed iyo abu abu yacla markuu u tiiriyey kadib ficlan xadiisku waa xadiid sugan wey maanaa fadal adan xadiidka cabdullaahi bn mascuud malagga marka la dirayo wuxuu ka dhigay markay dhammaato afar bilood soo ma markaasaa malagga la dirayaa qoraalka waxyaabahaana la samaynaya soo saas maa xadiidkaas waxaa khilaafsan daahirkiisa xadiid muslim uu soo saaray min xadiidi xudayfat bnu sayd oo wuxuu ka dhigayaa addoonka marka malagga loo diray ilmaha uurka ku jira marka malagga loo dirayo ee malaggu uu soo sawirayo xubnaha u bixinayo haragga saarayo soo qorayo wuxuu ka dhigay markay u dhammaato afartanka hore oo afartanka labaad uu galo xadiidkaas waxaa warinaya muslim baa warinaya labada xadiis marka daahirkooda waxaad mooddaa inuu tacaarud ka dhexeeyo soo ma see lagu jamciyey waay ayib dhowr qaab bay marayaan culimmadu ku jamcinayaan isaga ibnu qayimku wuxuu ku jamcinayaa caleyhi raxmat ullah wuxuu leeyahay labada xadiis iskama hor imaanayaan xadiidka xudayfa ee saxiix muslimka ku yaallana waxa uu ka hadlaya waa malagga u xil saaran ilmaha uurka ku jira ilan malag baa u xil saaran oo la jooga oo ilaalinaya oon shaqo kalaba lahayn oo mar walba ribood gudbinaya wuxuu leeyahay ilaahayow saasuu noqday maxaan yeelaa saa yeel baa la laleeyahay haddana marxaladaasuu galay ee seen ka yeelaa saa ka yeel haddana waa isbedelayee maxaan ku sameeyaa saa yeel saasuu maxaan sameeya tuur baa la marmar ah, markaasuu kala tuuraya soo ma jeeda waxyaaba uu ka ilaalinayo marka qaarkood ku fasaxaya malag baa u xilsaaran midkan marka qoraalka samaynaya afartanka hore markuu dhammaado qoraalka soo samaynaya wuxuu leeyahay waa malaggii sidiisuba u xilsaarnaa ilmaha uurka ku jira oo macnaha waxa weeye manida iyo waxaan u xilsaarnaa shaqo kaleba lahayn kaasi marka afartanka koowaad dhammaaduu isagu qoraalkiisa samaynaya oo hawshiisa samaynaya marka intay bishiis afraad u dhammaato boqol iyo labaatan beri kadib uu noqdo ayaa malag kale haddana lasoo diraya malaggaasi wuxuu u xilsaanan yahay inuu nafta ku afufo arrimihii kii hore qorayna uu soo qoro haddana muxuu ka dhigay marka ibnuqayim wuxuu ka dhigay laba malag soo maha iyo laba qoraal oo kala duwan buu ka dhigay saas daraaddeed laba arrimoodoo iska hor imaanaysa saasuu xadiidka u kala duway laakiin waa la bushaysan yahay oo culimada qaar baa bushisan ayib ninka la yidhaahdo alxaafid ibnu rajab caleyh raxmat ullah isagu wuxuu leeyahay laba goor qoraarku ma dhacaye sida adharkii wax weeye hal mar weeye hal mar weeye laakiin ajinnada uurka jiifa baa xaaladoodu kala gedisan yahayoo midna markay afartanka hore u dhammaado baa wixiisa loo qorayaa oo la dhammaystiraya midna markuu afar bilood dhammaysta kadib baa qaarna malagga la dirayaa uu soo qoraya marka takhtalifu biikhtilaafi alajinnati buuri halkaana ibnu rajab caleyh raxmat ullahi baa maray marka saasuu isaguna isku waafajiyey axaadiista yani waxa weeyaan yani yani waxaa kala gedisan yani ilmaha uurka ku jiraa kala gedisan midna wakhtigaas qaarna wakhtigaas saasuu isagu u kala duway ibnu salaax baa waxaa isaguna wuxuu qabaa taqriiban tacadudkaasuu isaguna qabaa oo macnaha waxa weeye ibn xajar baa wuxuu ka soo guurinayaa malaga waxa diriddiisa waxaa lagu xambaarayaa cala atacadud buu leeyahy cala atacadud oo marna waxaa lagu xambaarayaa afartanka hore mid baa qoraya mar kaluu haddana qorayaayo waa markay dhammaato afar bilood marka wuxuu u dhow yahay ra'yigii ya ra'yigii ibnuqayim buu ku dhow yahay adiga waxa weye siyaabahaasa loo jamciyaa qaarkood waxay leeyihiin xadiidka cabdullahi ibn mascuud umada ku soo aroortay ee tartiibka ku tusaysa uma yakuunu calaqatan mila dalik uma yakuunu umadaasi siday u samaysmayso shayga laga warramayo oo manidii isbeddelka ku dhacaya ma tartiibinaysee waa tartiib ikhbaariyo warka sheegiddiisa unbay tartiibinaysaa saas daraaddeed laba shay oo kale hormaraya waa la kala dembaysiin karaa umana waa laysugu cadfi karayaa kii horreeyena waa la dembaysiin karaa markaad u jeeddo uun inaad ka warbixiso bas adiga unbaa warka saa u tartiibiyey laakiin inay sidaa u kala dambeeyeen ulama jeedo sidaana waxa weeye waa madhab ay culimmada qaarkood marayaan adiga waxa weeye siyaabahaasaa laysu waafajiyaa labada xadiid ee xadiidkaa saxiix muslim ku yaala min xadiidi xudayfa iyo xadiidkaas cabdullahi bin mascuud radi allahu canhu ee bukhaariyo muslim ay soo saareen ayib labada xadiis haddii la yidhahdo keebaa xoog badan xagga sixada waxaa xoog badan xadiidka ya cabdullaahi ibn mascuud xadiiskiisa xoog badan laakiin sida madhabku uu yahay tarjiixa lama aado iyadoo la heli karo ya iyadoo jamac suroobi karayo saas maanaa iyadoo labada xadiis macno ay isku waafaqi karaan la heli karo lama aado in la rajaxo tarjiixu wuxuu keenayaa midkood in laga tago midna la qaato jamacuna muxuu keenayaa alcamalu biاljamiic labadaba in lagu wada camalfalay keenaysa saas daraaddeed qaacidadu waxay tahay alcamalu biاdaliilayni أwlaa min ihmaali axadihima labada daliilba in lagu camal falo baa ka habboon in midkood la ihmaaliyo oo meesha laga saaro هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم